alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira baabkaynu ku soo jiray wuxuu ku saabsanaa karaamaat alawliyaa awliyada iyo karaamaadkooda karaamaadka awliyada ahlusunna waljamaaca waxay qabaan inay jiraan oo karaamaat alawliyaa ay xaq tahay adilo badanna waa u deliishadaan ahlu sunnahuna waa ku ijmaaceen kutubta ictiqaadkana culammadu waa ku sheegaan isbaatu karaamaati alawliyaa awliyada karaamaadkooda in la sugo oo la caqiideeyo inay jirto waxay bacdu ahlicilmi ka cabireen kutubta caqiidada wamaa saxa min karaamaatihim qaydka wamaa saxa wixii sugnaada oo karaamaat lawliyaa ka mida ah, waa caqiidaynayaanoo waa rumaynayaan inay jirto wa isbaatinayaan wamaa saxa maxay u leeyihiin waxay u leeyihiin ashyaada qaarkood aan sugnayn oo dee markaa inay karaamaad awliya tahay aynay sugnayn ama inay dhacday aan la hubin ayaa dadka qaarkood laga yaabaa inay iska aqbalaan oo iska qaataan oo iska yani sugaan yani isbaatkii wuxuu u baahan yahay yani marka afraaddeeda la sugaayo wuxuu u baahan yahay dee in layska hubsado shaygii la sheegayba de ma aha markiisaga inay jirto ilaaba ilaa laakiin wixii sugnaaday ayaa laga tilmaamaya asal ahaanna adilo waa leedahay waxaa laga daliishadaa aayaad qur'aana sheikhuna waa inoo soo arooriyey aayaadka qaarkood oo karaamaat alawliyaa u daliil ah sida qisada maryama oo laba goor yacni u soo arooriyey laba mawdicoo kala duwan laba qisoo kala duwan uu ka soo arooriyey oo karaamaadkii noqonay qisada asxaabuulkahfiguna waa ka mid oo iyaguna karaamaatulawliyaa baa ka dhacday axaadiista qaarkoodna sheikhu waa soo arooriyey waxay culammadu yidhaahdeen karaamada awliyadu waxay farac ka tahay uun itibaaca nebiga la raacay la rumeeyey sidaas aawadeed ictibaarka nebigana waxay u noqonaysaa mucjiso caddaynaya nebinimadiis waayo weligan karaamadu u sugnaatee karaamadu ka dhacday waxay uga dhacday barakada rumaynta iyo raacitaanka nebiga u rumeeye raacay maadaama sababtaa uu ku helay karaamada waxay noqonaysaa nebigana nebinimadiisii inay caddayn uga dhigan tahay oo ay caddaynayso nebinimadiisii calayhi asalaatu wassalaam taasna saasay u noqonaysa ummadii horena waa ku sugnayd karaamaatul awliyaagu ummaddeennana waa ku sugan tahay axaadiista qaar oo baabka aakhirkiisa uu ku ishaarayaana ummadii hore wax ka mida waa soo naqlinaysa qisadan maryame iyo asxaabulkahfigana ummadii hore ku saabsanayd marka ummatu muxamed wax ku gaara karaamaatlawliyaagu maaha qisada jureeji iyo uu ishaaraya horeyn usoo soo marray karaamaatlawliyaa bay ahayd laakiin dadka qaarkood baa ku talax tegey oo ashyaada qaarkood yacni markaa karaamaad ka dhigay ama ku baneeyey in karaama geli karto waxaa kaloo dhacday in waxa weeye dad aan markaa salaax iyo wanaagba aan lagu hayn oo laga yaabo in markaa ilaahayba aynay u sujuudin weligood oo salaad iyo soon iyo daacaba aan la imanin faral ay dhowrayaan iyo xaaraana iska ilaalinayaan midnaba ayna jirin waxalla waxay doonaanna samaynayaan baa marka khawaariqulcaadaat ay ka arkaan ay odhanayaan waa karaamo karaamada daabidkay ku eegayaanba waxay tahay shaygaasi inuu yahay khaariq lilcaada saxna maaha saas dad saxariyo falalowyaa bay dadka qaarkood u rumeeyeen in karaamaad ka dhacayo oo ay markaa yihiin awliye ilaahay oo ay asxaabu karaamaat ay yihiin ay u rumeeyeen daabitka waa kii ishaaray imaamu shaafici raximahullah ilaahay baana qur-aanka inoogu sheegay cidda awliyada ah alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun markuu allah uu sheegay inaan cabsi iyo muruga toonna awliyada aynay la kulmayn alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waxaa la fasiray cidda awliye ilaahay ah aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa allahna rumeeyey allahna ka baqanaay aliimaan waltaqwa waa kuwa la yimi sidaana ku dhintay kuwaasaa awliye ah marka waxa weeye dee iskama garan karo shakhsigan bitacyiin si yaqiin ah inuu weli ilaahay yahay daliil la'aanteed kuma garan karo horaynu soo ishaaray arrinkaas alimaamu alqurtubi kitaabkiisa tafsiirka ah waxa uu isku weydiinayaa fii tafsiiri suurati alkahfi inay ahayd baan filaya ruuxu ma isgaran karaa inuu weli ilaahay yahay su'aal caynkaasuu isweydiinayaa sheikhu oo ka mid ahaa min culamaa'i qarni saabic ayuu ka mid ahaa waa sheekh maaliki ah oo weliba culammadii ashaacira ka mid mida ah kitaabkiisa tafsiirka markuu suuratulkahfi fasiraayo wuxuu isweydiinayaa ma isgaran karaa ruuxu inuu weli ilaahay yahay dabeedna wuxuu keenayaa arrin ku saabsan beer buu ruux soo galay beertii markuu soo galay baa dhirta beertaas waxaa ku sugnayd shimbiro dhirta ku taagtaagnaa shimbirihii baa cod ka yeedhay ay ku sheegayaan weli ilaahay inuu yahay ma rumaysan karaa buu odhanaya wuxuu odhanayaa maya makri shaytaan bay noqon kartaa buuri dhagar shaydaan bay noqon kartaa hadda shimbirihii baa la hadlay oo ku yidhi assalaamu calayka yaa weliy allah weliga ilaahayow yaa salaamta ilaahay korkaaga ha ahaato mid iyo lababa maahay waa shimbiro badan yaa waa inaanu ku kadsoomin buu odhanaya shayaadiintu tashakul bay samayn karaan ashyaa bay soo dhex geli karaan way ka dhex hadli karaan yaa marka sidaas aawadeed waa inaynu ku kadsoomin dhagar shaytaan bay noqon kartaa dhagar shaytaan ayay noqon kartaa qiso ay culammadu soo wariyeen oo mashhuura iyaduna jirta waxaa la yidhahdaa sheikhii la odhan jiray cabdulqaadir jaylaani ayaa waxa dhacday waxaa la tusay nuur yacni cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa nuur ah malaa goortu habeen bay ahayd baa la tusay waxaa la tusay wax xaggaa sare ka muuqdaad carshi moodo waa lala hadlay waxaa lagu yidhi marka waxa weeye codkii yani markaa ilaahaagii baan ahay waajibaadkiina waa kaa dhaafay wixii dadka kale laga xaaraantinimay adigii waan kuu baneeyey qisa mashhuura dabeedna wuxuu ku yidhi a anta allaahu aladii laa ilaaha ilaa hu ma waxaad tahay allaahi mid xaqa lagu caabuda aanu jirin adiga mooyaane shaytaankii wuxuu odhan kari waayey ana allaahu aladii laa ilaaha ilaa huu ayuu odhan kari waaya markaasuu ikhsa caduwa allah cadowgii ilaahayow yacni markaa hoog oo dullow markaasaa nuurkii dam yidhi shaydaankii baa la hadlo wuxuu ku yidhi cabdiqaadirow waxaad igaga badbaadday cilmigaaga toddobaatan halkaagaasoo kale gaadhay baan halkaa ka soo riday buuri ayaan halkaa ka soo tuuray ya qaar badan baa yidhi dee waxa weeye annaga waa nalaga dhaafi waajibaadkii waxba naguma waajib aha waxba nama saara laa soon walaa salaad walaa khayruha saanu samaynaba noo bannaan qaar badan baa saa yidhi cabdiqadir jaylaani baa la weydiiye waxaa lagu yidhi maxaad ku garatay inuu shaytaan yahay wuxuu yidhi waxaan ku gartay maadaama aan ogaa shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam inaan la nasakhi doonin oo iyadu baaqi noqonayso ilaa yowmi alqiyaama taasaan ku gartay inuu shaytaan yahay allah aanu ahayn shay kalena dee waaba jiraayo cidda lala hadlo wa'ayo ilaahay hadalkiisa maqlaysaa wa bacdu arusul tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allah cidaan nebi iyo rasuul toonna ahayn hadalka ilaahay inay maqasho oo bashar ahi fii daari dunya isagoo ku sugan waana aakhiro tegin taasina wax dhacaya maaha laakiin taa muu sheegin isagu wuxuu ku kaaftoomay shayga asbaabtiisa uu garanaayo qofku waa ku kaaftoomi karaa sabab min alasbaab isagoo akara min sababin uu leeyahy marka miisaanka wax lagu eegaa waa iimaankiiyo taqwada wax kastoo karaamo lagu sheegana karaamo in loo caqiideeye ma ah karaamaadku dadkii dambe ee saxaabada ka dambeeyey bay yacni markaa sheegistooda ku badantah oo saxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam baana fadli badnaa karaamaadka laga sheegaana waa shay yar oo naadira su-aashaa waxaa la weydiiyey alimaam axmed ibnu xambal oo waxaa lagu yidhi maxaa karaamaadku innaga inoogu bateen bimacnaa dadkeennii saxaabada ka dambeeyey ya ee qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad iyo noolaa maxay inoogu bateen oo saxaabada nebiga ugu yaraadeen iyagoo saxaabadii fadli badan yihiin waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood imanka cabdiqaadir jaylaani karaamaadkay ka sheegaan aad iyo aad bay u fara badantahy mashaayikh kale oo ka horreeyey oo qarniyadii saddexaad iyo afraad iyo noolaana karaamaadka laga sheegaa iyagana waa fara badan yihin abubakar oo saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ugu fadli badnaa iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali alkhulafaa araashiduun alarbaca karaamaadka laga sheegaa waa nawaadir waa qaliil bal cumuumka saxaabadaba waa yar yihiin karaamaadka laga soo wariya alimaam axmed ibnu xambal waa ka jawaabay wuxuu idhi sababta innaga inoogu badatay karaamaadku oo ay saxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam ugu yaraatay waxa weeyaan saxaabada iimaankoodaa dhammaystirnaa innagana iimaankeennaa naaqis ah marka marba waxbaa layna tusayaa si laynoogu sugo aynaan diinka uga noqon laakiin iyaga iimaankooda ayaa dhammaystirnaa saas aawadeed marba karaamo inta la tuso iyo khawaariqulcaadaat in lagu sugo ya oo lagu tasbiitiyo umay baahnayn saasuu imaam axmed ibnu xambal uu ku jawaabay maaha macnaheedu qofka karaamaad bimacnaa khawaariqulcaadaadi ay ka muuqdaan inuu afdal ka yahay kayna ka muuqan waxaa dhici karta kaynay ka muuqan inuu isagu fadli badan yahy karaamaadkuna nicamkaa ruuxa la siinayo kama duwanaa karaamaadka khawaariqulcaadaadka ah nicmooyinka addoommada loogu nicmaynayo oo kalay shabahdaa laakiin dee siday ku timi unbaa khawaariqulcaadaad ah nicamka kalena markaysaa markaa si muctaaday ku timi yacni marka karaamaadkanna waxay ku yimaadeen si khawaariqulcaadaad oo dadku ay la yaabayaan laakiin waa nicmatun min anicam ya waxaa dhici karta dadka qaarkood karaamada markaa la tusaa inay fitnaba ku noqoto oo sababteedii uu quruur iyo cujbi iyo kibir uu ku dhaco ya ou sababteedii ku inxiraafo oo inaan karaamadaa la tusi lahayn ay u fiicnaan lahaydba watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayaanu fakana min alghaawiin allah wuxuu sheegay inuu aayaadkiisii siiyey culammadu markay fasirayaan waxay yidhaahdeen kaana mustajaaba dacwa waxaa ducadiisa mid la aqbalo waxaa nin caalim ah ducadiisana la aqbal u ahaa kadib markii dambe wuu fitnoobay dabeedna kutuba xoor buu noqday kutuba xoor ayuu noqday faatbacahu atbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin walow shi'na la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah marka waxaa ku sugan cibra cibra ku sugan karaamadu maxay geli kartaa mutaakhiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen wax kastoo ay bannaan tahay mucjize nebi inay noqoto ama nebi mucjizadii wax kastoo noqday karaamo welina waa noqon karaa qaar baa saa itlaaqay shay kastoo ay suuragal tahay mucjize nebi inay noqoto nebi mucjize loo siiyo weli in karaamo looga yeelana waa suuragal bay yidhahdeen laakiin qowlka noocaas waa khalad sax maa in sidaa loo itlaaqo ma saxna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjisadiisa ugu weyni waxay ahayd qur'aankay ahayd awliyadu dhammaan hadday isu tagaan karaamo kuma keeni karaan qur'aankaa mid lamida ah. qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahiira marka in la yidhahdo wax kastoo mucjize nebi ahaaday ama kullu maa jaaza an yakuuna mucjizatan linabiyin jaaza an yakuuna karaamatan liwaliyin itlaaqaasi waa hala waa khala oo sax waxay isweydiiyeen bacdii karaamo weli ma ku iman kartaa oo weli karaamo ma ku keeni karaa ilmo aabbala'aan ku dhasha qushayri shiikhii la odhan jiray ee ashcariga ahaa suufigana ahaa wuxuu yidhi maya ma suuragalaha mashaaciro badan oo kalea ku khilaaftay oo kuwa ku khilaafaya xataa inankiisa ka mid yahay mashaayikh badanoo kaleoo caani ay ka mid yihiin qaar badan baa radiyey oo yidhi maya karaamo weli ilmo bila aabbi'i waa ku keeni karaa hadda maaragta ee zubadka wuxuu markaa maray sidii qushayri saaxibu zubad oo wuxuu idhi walawliyaa dawu karaamaatin rutab waman tahaw liwaladin min hayri ab awliyadu waa qaar karaamaad u saaxiiba yacni marka waxa weeye weeyi manay gaadhin oo karaamadoodii kumay gaadhin ilmo bilaa aabba ah inay karaamo ku keenaan saxna weeye saasiyo kuma keeni karaan ilmo bilaa aabba ah karaamo kuma keeni karaan khusuusiyadii nebi ciise la siiyey maxay noqonaysaa haddii waxa weeye markaa weli karaamadii ay keeni karto ilmo aabbala-aan ku dhasha biduuni ab ta kale maxay dariico u noqonaysaa waxay dariico u noqon kartaa ilmihii garacnimada ku dhashay in la yidhaahdo waa karaamo weli ile karaamadii siday ragga uga dhici karto awliya raggu u leeyahay baa dumarkuna awliye u leeyihiin ya dumarkiina awliye waa leeyihiin na ilmahan xaggaad ka keenta waa karaamay dee odhan kartaa sooma haddii albaabkaa la furo af ku hadlaysa ina soo gashay maarta waa cajaayib hadda qisadaa uu inoo sheegaya sheekh maxamed waxay ku saabsan tahay inuu markaa youtube-ka ku arkay qof dumar oo xijaaban oo laba markaa ilmood leh aabba igama dhalin ee bimacnaa si kale ilaahay ii siiyo waa karaama ta noocaasi dee wax saxa maaha a shay baatilah asxaabtii waxay caddeeyeen waxyaalaha zinada lagu caddaynayo inay ka mid tahay uurku cumar bnu khadaab baana ku khadbadiyey oo markuu sheegaayey xadka wuxuu yidhi yacni xaq weeye oo rajmiguu ka soo hadlay dabeedna wuxuu marka uu yidhi ciddii markaa la timaado dee waa in xadka laga jaraa xadkii in laga gooyaa waa xaq haddii waxa weeye caddayntii loo helo oo bayinadii la helo ama ictiraafkiiyo qirashada la helo aw kaana alxabal ama uurku marka uu jiro gabadhiyo marka waxa weeye yacni e, zawj qabaana aanu jirin e, cid marka waxa weeye markaa nin lehoo milkulyamiin ugu tegayna aanu jirin inay markaas tidhaahdo waxa weeye marka in uurun lagu arkaa wuxuu ku daray cumar bnu khataab kuna khudbadeeyey inay caddaymaha zinada caddeeyo ka mid tahay saxiixaanu xadiis ku sugan yahy asxaabtii nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa kumay inkirin waa noocyada la yidhaahdo ijmaac sukuuti la yidhaahdo noocaas weeye waa nooc ijmaaca ah. ijmac bay culammadu ku itlaaqaan asxaabtii wax ku naqdiyo arrinkaa ku ictiraaday lama soo naqlin waxay soo naqliyeen qiso hore waxaa la yidhi nin wadaada ah ayaa qof dumari waxay u keenaysay caanay u keenaysay weel bay ku sidaa koob oo kale markaasaa dhibic cirka ka soo dhacdaa caanihii ku dhacday markaasuu ku yidhi ishrabii fa innahu xaduk cab buu yidhi dheeftaadii weeyaan yaa dabeedna way cabti waxay leeyihin caloosheedaa ilmo galeen inan baa dhashay waxaa laga dhaadhicinayaa dadka dhibicdaa cirka ka soo dhacdayee ii cabtay baa ilmaha caloosha galay saaday ibnu qatrati asamaa baa loo bixiyey ina dhibic cir saasaa loo bixiyey shaacir baa gebiyey oo arrinkaa la yaabay wuxuu yidhi waqad samictu bibni qatrati asama khuraafatun tajlibu lilqalbi alcama waan maqlay ina dhibicir ina dhibicir waan maqlay buuri waa khuraafo qalbiga indhala'aan u soo jiidaysa buuri ya inay khuraafaad tahay yacni qalbiga indha tiraysa ayuu shaacirkaasi ku sheegay oo ku tilmaamay dadna waxaa laga yaabaa inay iska rumeeyaan oo yidhaahdaan may waa karaamadii weliga ya calaa kulli xaal ta noocaasi marka mid saxa ma aha mid saxa taasi ma aha xadiidka kun iyo shan boqol iyo laba iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo afariyo labaatan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam laqad kaana fii ma qablakum min alumami naasun muxadasuun nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laqad kaana xaqiiqee wuxa ahaa fiima qablakum fiima ay kii istaqara qablakum hortiin ku sugnaaday fi ladiina qablakum ay istaqaruu qablakum hortiin ku sugnaaday oo min alumami ummada ah waxaa ku sugnaa naasun dad dadkaasoo muxadasuuna la ilhaamiyo oo loo warramo bimacnaa wax lagu soo tuuro qalbigooda waa la ilhaamiyaa fain yaku fii ummatii axadun fainahu cumar nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam fain yaku fi ummatii axadun hadduu ku sugan yahay ummaddayda qof uu ku sugan yahay kuwa la ilhaamiye ka midii fainahu cumar kaasi cumar weeyi rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey min xadiisi abi hurayru ka soo wariyey wa rawaahu muslimun muslimna waa soo wariyey min riwaayati caaisha werinta caaisha ayuu ka soo wariyey yani isagoo min xadiisi caaisha ah ayaa muslim soo wariyey laakiin macno ahaan waa isku mid weey wa fii riwaayatihimaa labadooda riwaayaba waxaa ku sugnayd yacni xadiiska caaisha iyo xadiiska abi hurayraba qaala ibnu wahbin ibnu wahbi waxa uu yidhi waa ruwaadda xadiiska soo warinaysu ka mid ahaaye muxadasuuna ay mulhamuuna muxadasuuna waxaa looga jeedaa waa mulhamuuna qaar la ilhaamiyaa ka mid ahaa ilhaamkuna waxa weeye waa wax qofka qalbigiisa lagu soo tuurayo ayaa ilhaam la yidhahdaa shay wanaagsan in qalbigiisa lagu soo rido oo dee musiib ah oo fiican ayaa waxaa la yidhahdaa ilhaam ayaa la yidhahdaa marka cumar bnu khaaab radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu ka mid ahaa kuwa la ilhaamiyu ka mid ahaa marka ilhaamku inuu ku badnaa ummadihii hore ayaa laga qaadanay laakiin ummaddeenna lagaga badanyay sababtuna waxay tahay yacni ummadii hore waxaa jiri jiray awqaad fatra a baa jiri jirtayoo yacni markaa nebiyada soo diritaankooda u dhaxaynaysay marka wakhtiyada caynkaasoo kale dee cilmigii baa yaraanayay damaarta marka waxay xaajo u qabeen in waxaweye ilhaam iyo ashyaada ay helaan laakiin eh, maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu ay caam tahay oo dadkoo dhan loo soo diray baaqina ay tahay risaaladiisu culamo cid ahna aan la waayaynin walow haba yaraadaanbe waxay noqotay ilhaamkii markaa inuu markaa yaraaday oo cilmigii waxyiga ayaa markaa dee ummaddani aad u helaysaa cilmigii waxyigay aad u helayaan saas aawadeed yacni ilhaamkii xaajaday u qabeen way yaraatay saas baa ilhaamkuna ugu yaraaday marka ummadayda hadday ku jiraan cid markaa la ilhaamiya hadday ku jiraan waa cumar waa cumar dee kollayba ummaddan markaa cid la ilhaamiya waa ku jireen marka cumar wuxuu ka mid ahaa mulhamiinta wa muxaddathu hadi alumma ummadan kii la ilhaamin jiray ugu ilhaamka badnaa buu ahaa ilhaam musiib ah saas aawadeed buu muwaafaqaad badan oo qur'aanka waafaqaayo oo intaan waxyigu ku soo degin intuu sii sheego siduu u sheegay waxyigu usoo degi jiray ya toban masalo in ka badan ayaa mid walba siduu isagu yidhi baa waxyigiina markii dambe ku soo degay waxaa ka mid a ah usaara badrin inuu yidhi markaysagaa ha la laayo abuubakarna wuxuu yihi maya aan markaa waa qaraabadeenniye aan madax furad ka qaadano madax furad aan ka qaadanno ayuu yidhi aan dayn madax furadna ka qaadano cumar wuxuu yidhi sidii abubakar uu yidhi baa nebigu jeclaaday sideediina ma jeclaano dee markii dambe aayaddii suuratulanfaal baa soo degtay iyadoo la sax garaynayo oo sida fiican inay tahay in la laayaa sida fiicnayd inay ahayd loo sheegay waxaa ka mid ahayd inuu nebiga u soo jeediyey calayhi salaatu wasalaam maqaamkii ibraahim maad ka yeelatid musallan meelaad ku tukato maad ka yeelatid markaasaa waxaa soo degtay wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla aayaddaasaa soo degtay sidii cumar markaa uu ku taliyey bay waafaqdeen waxaa ka mida inuu waxa weeye cumar uu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dumarkaaga maad xijaabtid waayo cid waliba waa arkaysa albaru waalfaajir waa arkayaan dabeedna aayaddii xijaabkaa soo degtay waxaa ka mida inuu cumar ku yidhi dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam rabbi wuxuu xaqiiqo ku yahay hadduu nebigu idin furo qaar idinka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelayo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mu'minaat ah oo muslimaat ah oo qaanitaat ah yacni awsaafta aayadda lagu sheeguu sheegay sidii baana aayadda kusoo soo degtay ilaa toban masale in ka badan ayaa la soo wariyaa oo siduu isagu marka uu soo jeediyey qur'aankii uu ku yimi oo lagu soo dejiyey waliba muwaafaqaadka qaarkood waxay yidhahdaan culammadu waa muwaafaqaad lafdiya qaarkoodna waa muwaafaqaad macnawiya qaarna lafdigaaba markaysa marka uu ka waafaqay qaarkoodna macnaha ayuu ka waafaqay xadiiu baabka ku khatimayaana waa inoo iman doonaayo min xadiis ibni cumar ah oo isaguna tilmaamaya inuu ibnu cumar yidhi maa samictu cumara radi allaahu canhu yaquulu lishayin qatu inii la adunnuhu kada ila kaana kama yadun baabkan karaamaatulawliyaagu ku khatimaya bukhaari baa soo wariyey cabdulaahi ibni cumar wuxuu yidhi ma maqlin cumaroo odhanaya shay weligii saasaan u malaynayaa inuu siduu u malaynayo noqdo mooyaane yacnii shay kastoo uu yidhaahdo cumar saasaan u malaynayaa siduu u malaynayuu noqdaa xadiis tirmidi soo wariyay wuxuu sheegayaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jacala alxaqa calaa lisaani cumara wa qalbih ilaahay xaqa wuxuu ka yeelay carabka cumar iyo qalbigiisa bimacnaa waxa uu odhanaayo iyo waxa qalbigiisa ku soo dhacaya ayaa markaysa marka xaqii yani markaa laga yeelay bimacnaa la waafajiyey waa ilhaamkii buu tilmaamaya xadiiskaana culamada qaarkood baa taxsiiniyey bal waxaa jira fadaa'il kale u soo arooray fadaa'il kale u soo arooray ayaa markaa jira oo tilmaamaya eh, haddaan aniga laysoo diri lahay cumar baa la soo diri lahaa marka cala kulli xaal cumar waxa uu lahaa karaamaad badan ayuu lahaa ilhaamka la ilhaamin jirayna wuxuu ka mid ahaa karaamaadkiisa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo iyo shan shan boqol labaatan can jaabir ibni samura waxa uu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim jaabir ibni samura radi allahu canhuma qaala shakaa ahlu kuufati sacdan wuxuu yidhi waxay ka cawdeen reer kuufa sacad bay ka cawdeen yacni bna abi waqaas wuxuu u jeedaa uga qastayaa sacd ibna abi waqaas buu uga jeedaa radia allaahu canh waxay uga cawdeen ilaa cumara bni alkhaaabi radia allaahu canh cumar bnu khadaab oo amiiru lmu'miniin markaa ah ayay uga cawdeen iyagoo wax ka sheeganaya saacadna markaa badhasaab buu ka ahaa kuufa oo cumar buu badhasaab uga ahaa cumarna amiirulmu'miniin buu ahaa marka reer kuufaa ka soo cawday cidda ay ka soo cabanayaan waa sacdi bnu abi waqaas oo saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa ka midoo min alcasharati almubashiriina biljanna ayuu ku jiraa tobankii jannada loogu bushaareeyey ee saxaabada nebiga ugu fadliga badnaa ayuu ka mid yahay tobankoo muhaajiriin bay ahaayeen waa saxaabi muhaajir ah waa awalu man ramaa sahman fii sabiili illaah waa kii ugu horreeye leeb u gana yani jihaad iyo ilaahay markaa dartii yani markaa jihaad u gana ayuu ahaa fadaa'il fara badan buu lahaa wuxuu ka mid ahaa labada saxaabiya ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi aabbaha iyo hooyada baan kugu furanaya zubayr iyo sacad ibnu abi waqaas labadaba waxa uu yidhi aabbahay iyo hooyaday baan idinku furanayaa buuri waatuu naadimkii uu yidhi ibnu labuudi baa loo nisbeeyaaye inaani qad faazaa bijamci lmustafa aban lahu maca ummihi yafdiihima huma zubayru lmurtadaa sacdu ridaa nafsi lfidaau liturbatin taxwiihima laba waxay ku guulaysteen inuu u kulmiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam aabbihii iyo hooyadii labadoo isla jiraa inuu labadaba waan kugu furanaya labadaasi waxay ahaayeen waa zubayru lmurtada iyo sacdu ridaa waa sacd ibnu abi waqaas iyo zubayr markaa sacadoo sidaasoo fadaa'il fara badanna leh ayay ka cawdeenoo cumar uga cawdeen facazalahu markaasaa cumar casilay wastacmala calayhim cammaara wuxuu markaa uga mas-uul dhigay oo barasaab uga dhigay reer kuufa cammaar cammaar ibnu yaasir fa qisadii hore hadda laga warramaya maaha cammaar inay ka cawdeen fa waxay ka cawdeen sacd ibn abi waqaas xataa dakaruu ilaa ay sheegeen annahu laa yuxsinu yusallii wax kale iska daaye salaadda uu tukanayo inaanu hagaajinayn sacd ibnu abi waqaas bal tacaddigaas intuu leegeeda kumay daynoo keliya inay wax adduunyaa ka sheegtaane waxay yidhaahdeen xataa salaadda ma wanaajinayo bay yidhahdeen oo si wanaagsan markaa waxaan uma tukanayo markuu dadka tujinayo si wanaagsan xataa uma tukanayo oo ma wanaajina fashakow waxay ka cawdeen sacd ibni abi waqaas bay ka cawdeen camaar inay ka cawdeen ma maahae qisadii horea la fasiraya la caddaynaya markii hore waa la ijmaaliyey markanna waa la tafsiilinaya ijmaalun uma tafsiilun xataa dakaruu ilaa ay sheegeen annahu sacd ibnu abi waqaas laa yuxsinu inaanu wanaajinayn yusallii xaaluu tukanaayo inaanu wanaajinayn oo salaaddii inaanu hagaajinayn ama yusallii ay an yusalliya ay salaata yacni salaada uu tukanayo inaanu hagaajinayn tukashada uu tukanayo ma hagaajinayo fa arsala ilayh fa arsala waa diray cumar cid buu diray ilayhi ay ila sacdi bni abi waqaas buu diray fa qaala wuxuu ku yidhi ya abaa isxaaq waa kunyadii sacdi bni abi waqaase abaa isxaaqow ina haaulaa'i yazcumuuna annaka laa tuxsinu tusallii kuwaasi waa reer kuufaa loo jeedaa cid iyaga ka mida laga tilmaamayaa ee yascumuuna waxay sheeganayaan annaka laa tuxsinu adigu inaanad wanaajinaynin adigu inaanad wanaajinayn bay sheeganayaan tusallii xaalaad tukanaysa inaanad hagaajinayn ama an tusalliya inaad tukato inaanad hagaajinayn oo qaab wanaagsan aanad u tukanayn fa qaala wuxuu idhi amaa ana aniga miyaa wallaahi allah baan ku dhaartaye fa innii anigu kuntu waxaan ahaa usallii bihim mid tujiye ayaan ahaa reer kuufa waan tujin jiray salaata rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam salaad lamida mida salaaddii rasuulku tukan jiray salaad lamida ayaan tujin jiray oo qaabkii nebigu u tukan jiray sidiioo kaleaan u tujinayay qaab la mida laa ahrimu canha waxba kama nuqsaaminayn salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam usalli bihim salaata alcishaa waxaan tujin jiray salaada cisha ayaan tujin jiray fa arkudu waan taagnaan jiro bimacnaa waan dheerayn jiray fil uulayeyni labada hore yacnii rukuudka waxaa loo jeedaa waa sugnaanshaha marka waxaa laga tilmaamayaa qiyaamkii oo qiraa'ada in lagu dheeraynayo fa arkudu waan sugnaan jiro bimacnaa taagnidaan ku sugnaan jiro waa dheerayn jiray fil uulayeyni labada ragcadood ee horeaan dheerayn jiray oo qiraa'adii akhrinta aan ku dheerayn jiray wa ukhiffu waa fudaydin jiray fi lukhrayayni labada ragcadood ee dambana waan khafiifin jiray buuri qaala wuxuu idhi cumar dalika adannu bika yaa abaa isxaaq daalika kaa aad sheegtay adannu bika waa malahaan kugu malaynayo yaa abaa isxaaq abaa isxaaqow malahan kugu malaynayaa sida aad sheegtay wiy wa arsala macahu haddana waa diray isaga la jirkiisa sacad la jirkiisa rajula nin ayuu diray aw rijaalan ama rag ayuu diray shakun mina raawiyo ma dhowr nin buu la diray mise hal nin buu la diray raawigii baa shakiyey ila alkuufati kuufa ayuu diray cid baa lagu daray sacd ibnu abi waqaas oo markaasaa la yidhi balodoo yani markaysa markaa raac markaa sacd ibnu abi waqaasoo yani marka bareer kuufiya waxay kaga cabanayaan yaa la soo eeg yaani isagoo kula socda weydiiyo maxaa kaga cabanaysaan dheh suu isaguna uga jawaabi karo wuxuu u diray markaa ninka ama raggaas ee reer kuufa yasalu canhu yas'alu canhu inuu weydiiyo ayuu u diray ila alkuufati kuufa xaggeeda ayuu u diray yas'alu canhu ahla alkuufa wuxuu markaa diray isagoo weydiinaya reer kuufa ka waraysanaya sacad xaggiisa canhu damiirka ku jira wuxuu u noqonayaa sacad yacnii sacad ka warramaa lagu odhanaya falam yadac kama tegin ninkaa lala diray sacad lala diray masjidan masjid kama tegin masaajiddii kuufa ka mida ilaa sa'ala canhu inuu weydiiyey mooyaane yacnii cid masjid ku suganoo u ehelaa ma dhaafin inuu su'aalo mooyaane cid walba waa weydiinayo masjid walba intuu tago ayuu odhanayay maxaa sacad markaa ka odhanaysaan wayunuuna macruufan wayunuuna way ammaanayeen macruufan wanaag bay ku ammaanayeen wanaag bay ku ammaanayeen qoladii la weydiiyaaba wanaag bay ka sheegeen xataa dakhala ilaa uu soo galay masjidan masjid masjidkaasoo libanii cabsin qolada banii cabsin la yidhaahdo u sugnaaday waa xaafaddu ku yaallaa reerkaasi degganaa jilibkaasi ya ila waagii hore waxaa loo degi jiray yani marka waxa weeye intii qaraabadiiba meel bay wada degi jirtay sidiiba deedna sidii caynkaas ay u ahayd baa islaamnimadiina ku timi dee lama bedelin markaas sidii xaafad walba reer baa degan dee masjidkana waxa weeye markaysaga cidda yani ag degan iyo qolada ag degan baa u badanaysa dee inay ku tukato marka iyagii baa loo nisbaynaya xataa dakhala ilaa uu soo galay ninkii la diray masjidan masjid uu soo galay masjidkaasoo libanii cabsin jilibka bani cabsin la yidhaahdo u sugnaatay bani cabsi ee jilibka la yidhahdo u sugnaaday fa qaama rajulun nin baa istaagay ninkaasoo minhum iyaga ka mid oo yuqaalu lahu la yidhaahdo usaamatu bnu qataada magiciisa usaamatu bnu qataada la odhan jiray yuknaa ninkaasoo lagu kunyeeyo abaa sacda abaa sacda lagu kunyeeyo fa qaala wuxuu yidhi amaa id nashatana haddaad yani markaa naga talabtay oo na weydiisay ama na su'aashay yacni markaa sacad maxaa ka sheegaysaan fa inna sacdan sacad kaana laa yasiiru wuxuu ahaan jiray midaan markaa soconin oo raacin bisariyati ciidanka gaadada bisariyati ciidanka gaadada ma raaci jirin wuxuu ishaarayaa markaysa markaa waa fulay buu ciidamada markaysa markaa lama baxo jihaadka u baxays ma raaco kow walaa yuqsimu bisawiya si siman oo cadaalad ahna wax uma qaybiyo halkaana dulmi buu ku tuhmaystay iyo eexasho walaa yacdilu fi lqadiya kuma cadaalad sameeyo yacnii xukunka markuu wax xukumayo garsoorka kuma cadaalad sameeyo saddex ceeboodoo waaweyn buu sheegay aan waxba ka jirin qaala sacdun sacad waxauu yidhi amaa wallaahi allah baan ku dhaartaye la adcuwanna bialaas saddex ku duceeye saddex ku duceeyey waa aargoosanayaa laakiin insaaf buu samaynaya shartuu ku xidhaya shardi ayuu ku xidhay saddex ku duceeye buu idhi allaahumma ilaahayow in kaana hadduu ahaaday cabduka haada addoonkaaga kaasi kaadiban beenawaas hadduu ahaaday wuxuu sheegay aan waxba ka jirin hadduu ahaaday haddaanu ahayn ma soo geliso in kaana hadduu ahaaday cabduka haadaa ahaaday qaama riyaa'an ama cadafba la dhigo oo la yidhaahdo wa qaama uuna kacay cadfun bikayri caatif baa jira tasadaqa rajulun bidiinaarihi bidirhamihi bisaaci burri yani waxa min saaci burri min saaci tamri wa cadfun bikayri caatif qaama riyaa'an wa sumcatan ay wa qaama uuna kacay riyaan istusnimo daraaddeed uu kacay ama xaaluu istusaayo mafcuulu lahu ama xaal riyaan istus daraaddeed u kacay oo sumcatan iyo ismaqashiin daraaddeed u kacay oo hadalkiisuna u been yahay qasadkuu uga dan leeyahayna ii arkay i maqlay ay tahay oo istusnimo uuga jeedo oo qasadkiisa iyo hadalkiisa mid waliba uu xun yahay hadalkiisuna been yahay qasadkuu ka leeyahayna qasad wanaagsan ayna ahayne istus ay tahay hadday sidaa tahay labadaa shartuu ku xidhan waa laba arrin fa atil cumrahu ilaahu cumrigiisa dheere cimri dheeraynta waxaynu u naqaanaa inay tahay dee duco laakiin hadda wuu ku habaaraya ila ashyaa kala ku lahanay fa atil ilaahay ou dheere cumrahu cumrigiisa dheere wa atil faqrahu faqrigiisana dheere wa caridhu lilfitan ilaahu fitanka u bandhig waa u tidayoo ilaahu fitnee ma odhana toosa fitanka ilaahu u bandhig saddex arrin buu ku habaaray saddex beenood buu sheegay oo uu saddexdaba ku masabidayo oo saddex ceebood uu u sheegayo u samaynayo saddexdiibuu saddex markaa duco oo habaar iska noqonaysa ayuu markaa qaabilsiiyey oo uu shardi ku xidhay wa caridhu ilaah u bandhig lilfitani fitanka u bandhig wa kaana bacdu wuxuu ahaan jiray berigii dambe idaa su'ila marka la weydiiyo ninkii la odhan jiray usaamatu bnu qataada yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaan jiray shaykhun kabiirun maftuun waxaan ahay oday weyn baan ahay oo la fitneeyey asaabatnii dacwatu sacdin waxay haleeshay habaarkii sacad baa igu dhacay habaarkii sacad baa igu dhacay buu odhan qaala cabdulmalik ibnu cumayr alraawi can jaabir ibni samura raawiga cabdulmalik ibnu cumayr la yidhaahdaa oo jaabir ibnu samura ka warinaya xadiidkan wuxuu yidhi fa ana ra'aytuhu bacdu anigu waxaan arkay beri dambe ayaan arkay ninkii qad saqada xaajibaahu calaa caynayhi min alkibar iyadoo yacnii baalasha indhihiisu ay ku soo dhaceen indhaha ninkii waa gaboobayoo da' buu noqday wuxuu noqday midaan indhaha kala qaadi karin inuu sidaa gacmaha ugaga qaado mooyaane midaan indhaha kala qaadi karin buu noqday ee gabow daraaddii yacnii baalashii ay indhaha ku soo dhaceen ya yacni cadkan indhaha ka sareeya ayaa saa u daboolaya indhihiiyo aan ka qaadmayn hadduuse ha ka qaad kama qaadmayaan inuu gacmaha kaga qaadu u baahanayo waana gabowga uu gaboobay daraaddeed qad saqada xaajibaahu calaa caynayhi min alkibar wa inahu layatacaradu liljawaari'i fi turuq isagoo sidaas u gaboobay oo da' u ah ayuu wuxuu isu bandhigay oo u bambaxayey hablaha ayuu markaa u bambaxayay ariiqyada yamizuhunna xaal u iljebinayo laba siyood baa loo fasiro yamizuhunna in la yidhahdo wuu u iljebinayey iyo in la yidhaahdo wuu taataaban jiray awood kale de kuma jirto laakiin labada yani markaa shuraaxda qaarba mid bay sheegeen qaar waxay ku kaaftoomeen inuu markaa gacmaha ku yara taaban jiray saasay markaa ku kaaftoomeen shuraaxda qaarkood shuraxda qaarna waxay yidhaahdeen alghamzu yakunu bilyadi wabilcayni bilcayni gacantana waa ka dhacaa indhahana waa ka dhacaa wahaada haada athaani huwa almuraad kaa labaad baana looga jeedaa bay yidhahdeen yacni shuraxda qaarkoodna saasay yidhahdeen muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fawaa'id badan baa laga qaadanayaa waxaa ka mida waxyaalaha laga qaadanaayo cidda mas-uuliyadda guud muslimiinta u haysaa ciddii laga cawdo in markaa waxa weyan ay u kuurgalaan oo hubsadaan waa laga qaadanaya cabashada in la gaadhsiiyo waxa laga cabanayo mas-uuliyadda ee aan markaysa markaa dadka lagula wareegin aan caamatu nnaas markaysa marka wixii cabashaa iyaga markaysa markaa loola tegin laakiin xilka cidda haysa loola tago oo iyaga markaysa markaa lala socodsiiyo laakiin markaa dadka markaysa marka aan loo caban si kicin iyo wax la a inay uga dhalan taas waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda mas-uuliyadda haysaa inay markaa u kurgasho waxa lagu cabanayaa sax ma tahay mise ma aha taasna waa laga qaadanayaa waa kaa cumar cid u soo diray waxaa kaloo laga qaadanaya wakhtiyada qaarkood iyadoo la garanayo waxaa lagu cabanayaa in aynay ahayn wax saxa haddana si waxa weeye loo gooyo yacni fitna inay timaaddo si looga hortago iyadan wuxuu ay ku cabanayaan aan waxba ka jirin haddana siyaasadda iyo maamulka fiican inuu keensanaayo in marka waxa weeye hadalkii la gooyo inuu keensanayo oo ciddii laga cawday la bedelo waayo ciddan laga cawday laasim ma aha ilaaba ilaa iyagu inay hayaan iyagiiyo qayrkoodba waa hayn karaan ma aha markaysaga in la yidhaahdo mar haddii waxa laga cabanayaa inay jirin isagaa joogaya mar walba yacni in la yidhaahdaa xikmada saxan ma aha waxay markaa tahay sida saxani in waxa weeye markaa cabashadu dhib bay sababi kartaa hadday soo noqnoqoto marka inay maqli waayaan baa ka iman karta fitna ka iman karta marka cumar isagoo garanaya sidaasi inayna jirin ciddii markaysa marka waxaan uu diray lafteeduna warkay ku soo celisay ay tahay cidda ka cabanaysaaba inay tahay cid kooban dadka badankooduna wanaagun ay ka sheegayaan ayaa waxa weye qaطcan lilkalaam si uu hadalka u gooyo haddana u bedele isagiina ma eedayn laakiin waa bedeloo dee camaar buu ku bedelay si uu markiisa markaa cid aan hadda laga caban uu meeshii u geeyo taasna waxay ka mid tahay siyaasad wanaagga uu sameeyey markaa cumar iyo maamulka wanaagsan ee uu samaynaayey ayay ka mid waxyaalaha sababay berigii in fitnadii ay dhacdo oo dadkii ahlufitni ay ka faa'iidaystaan wakhtigii cuhmaan waxaa jirtay dad laga cawday oo aanu markaysa marka waxba beddelin ijtihaadkiisana ay ula muuqatay in markaysa marka waxa laga cabanayaa inaynay sax ahayn marka beddelaadii aanu bedelin waxay sababtay markii dambe in markaa dadkii ahlu fitne ay ka faa'iidaystaan dabeedna dhib badani ka timaado aynay ka dhalato markii dambe in cusmaan laftiisaba la dilo sida uu isaguna cusmaan yeelayna eed ma lahayne dee waxaweye ijtihaad bay ahayd ijtihaadkuna si walba waa u dhacaa si laga fiican yahay iyo sidii fiicnaanshaha badnay mid walba waa u dhacaa eh, waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, ciddii marka waxaweeye la masabiday inay cidda masabiday habaari kartaa laga qaadanay laakiin haddana maca daalik waa inuu markaas sameeyaa nooc insaafa sameeya eeg shardiyadu ku xidhay in kaana cabduka hada kaadiban qaama riyaa'an wa sumcatan dabeedna muxuu ku habaara ma odhan ilaahu iimaanka ka sii ilaahu iimaanka ka qaad ma odhan ee wuxuu uhi faatil cumrahu wa faqrahu wacaridhu lilfitan ya marka insaaf in lagu sameeyo lafteeda waa laga qaadanay xadiiskan baabka lagu soo arooriyey waa karaamaat alawliyaa weeyaane waxaa kaloo laga qaadanaya in ducadiisa la aqbalay sacad inay ka mid tahay karaamaadkiisa inay kamid tahay waxaana la yidhahdaa sacad wuxuu ahaa mustajaaba dacwa mid ducadiisa la aqbalo oo degdeg markaysaa loo aqbalo ayuu ahaan jiray baa layidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxaweeye ninkaasi wuxuu sheegayna been ay ahayd qasadku uga jeedayna qasad xun ay ahayd oo istus ay ahayd ee arka ay maqlaan ya taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya haalibka dadku inay ammaanayeen sacd ibna abi waqaas haddana maca dalik cumar uu casilay iyadoo haalibu nnaas ay ammaanayeen saas aawadeed wuxuu ka mid ahaa ahlu shuurihii uu soo gaar yeelay markii uu yacni markaa cumar sakaraadka uu ku sugnaa wuxuu cayimay lix shakhsi ou yidhi waa ahlu shuura iyagaa dhexdooda ka tashanaya ka mas-uul laga dhigaayo lixdoodana dhaafi mayso lixdooduna waxay ka mid ahayn casharatu lmubashiriin biljanna sacd bnu abi waqaas waa ku jiray si aan loogu dhaliilin casilaaddiisii uu ka afeeftay oo wuxuu yidhi yacni waxa weeye sacad berigaan casilay cajzi iyo taagdarro uma casilin iyo xilka inaanu ka soo baxayn marka waa mudan yahay mas-uuliyadda inuu qabto waa mudan yahay bimacnaa uga baqi maayo mas-uuliyaddii inuu dayaco ama markaysaga ka soo bixi waayo midaan uga baqayo ma aha bimacnaa hadalka dadku inuu gooyu uga jeeday casilaadda ee intiina kale shantiina kale kay ku beegantaa ilaahay ha kaashado halkaana wuxuu sheegay manqabuu sheegay sacadna maba doonaynba imaarada markiiba dee wuxuu yidhi markiisa anigu ma doonaayo beergii dambe xataa markaysa markaa dee fitanku dhacay ee dagaaladii wax dhaceen yaa waxa waa iska ictizaalo miyigu iska digey miyigu iska digey ya marka saa inaanu dhalay baa markaysagaa soo cararay meel fog buu wuxuu ka arkay waxaanu ahaa bale xadiid albasar mid araggiisu markaa dheer yahay oo markaysaa aad u indho fiiqan ayuu ahaan jiray sacad meel fog buu wuxuu ka arkay waxa soo dhaqdhaqaaqaya waa eegay wuxuu u qaatay rakuub cid saaraned acuudu billaahi min shari hada araakib buuri kaa rakuubka soo saaran sharkiisaan allah ka magan galay buui dhalay buu noqday marka sidii dadka xukunkiiba isu haystaan adiguna halkan baad iska joogtaa ariga markaysaa raacanaysa yaa kaaga xaqnimo badan yaa kaaga xaqnimo badan dabeedna wuxuu u sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina allaha yuxibu alcabda ataqiya annaqiya alkhafiya yacnii addoonka khafiga ah ya ee haniga ah bimacnaa qanaacatu nafsi leh hina nafsi ya ee inuu allah jecel yahay ayuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam saasuu ku yidhi marka buruuska ma doonayo iyo madaxnimo iyo wax la mid ee eh, khafaaga iyo iska dahsoonaanta iyo yani markaa caamatu naaska inaan ka mid ahaado baa iska jeclaa saas ku yidhi saxiixa saasaa ku sugan laakiin riwaayaad kaleo saxiixa ka baxsan waxay sheegayaan inuu yidhi waxaad ii keentaa eh, seef yacni markaa laba indhood leh carabna leh muuminkiiyo gaalka kala garanaysa odhanaysa kani gaal weeye yacni markaa dil oo kala goo kanna muumin weeye ka dah seeftaa i keen riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu hi waxaad ii keentaa yacni seef yanbu cani ilmu'mini wayaqtacu alkaafir seef muuminka aan waxba yeelin hadday ku dhacdo waxay yeelaysaabaa inay jirin gaalkana kala jarays ma dhici kartaa maya waa mustaxiil ya maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil bimacnaa taas say mustaxiil u tahay baanaan u samaynayn buli mar haddaan taasi suuroobi karin inaan hawshaa gala ma dhacayso waxaan ku geli lahaa shardigaasoo la helaayo shardigaasoo la helaya aan ku geli lahaa calaa kulli laga qaadanaya masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mid a male wanaagsan cidii wanaagsan in lagu maleeyo oo cumar wuxuu ku malaynayey malo wanaagsan dalika dannu bika ya aba isxaaq malahan kugu malaynayey waxa weeye waa sidaas aba isxaaqow sidaas ayuu yidhi marka malo wanaagsan in ciddii yacni marka wanaag lagu ogaa ee daahirkooda wanaag ka muuqday ama wanaag lagu yaqaanay isaga sacdi ibnu abiwaqaas wanaag baaba lagu yaqaano dee wuxuu haystaa taskiye nebiga calayhi salaatu wasalaam uu taskiyeeyey ayuu haystaaye ciddii xataa markaysaa wanaag daahirkiisa iyo muuqaalkiisa lagu yaqaano in wanaag lagu maleeyo iyo ciddii wanaag lagu yaqaanoba in wanaag lagu maleeyo waa laga qaadanaya xadiiska kun iyo shan boqol iyo afariyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo lix iyo labaatan wa can curwata bni zubayr ana saciida bna zayd bni camr bni nufayl radia allaahu canhu khaasamatu arwa bintu aws curwat bnu zubayr waxa uu sheegay in saxaabigii la odhan jiray saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl wa axadu alcasharati almubashiriina biljanna meelaha qaarkood waxaad ku arkaysaa saciid ibnu zayd iyadoo la sheegaayo radia allaahu canhuma marna radia allahu canhu lagu kaaftoomaayo sababtu waxay tahay aabbihii wuxuu ahaa muumin buu ahaa muwaxid ah laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam bicsadiisi ma soo gaarin nebiga waa kulmeen qabla albicsa ayuu dhintay allahoo keliyaanu caabudi jiray waana yani raggii caddayn jiray buu ka mid ahaa nebiguna waa ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo wuxu uhi yuxsharu zaydun ummatan waxdah ya zayd ibnu camrin isagoo keligii ummada aakhiro la soo saaraya waa taskiya marka cumar ibnu khadaab waxay ahaayeen de qaraabay ahaayeenoo adeer in adeer buu saciid ibnu zayd u ahaa waa saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl iyo cumar ibnu khaaab ibnu nufayl saciid aabbihii iyo cumar baa ilmaadeer ruma ah oo laba walaalay kala dhaleen haddamaaragta marka adeer inadeer buu ahaa mar labaadkana ina khataab buu qabay marka alcasharatu almubasharuuna biljanna markan cumar uu nafbixi doono dee toddobaa ka noolaa saciid ku jiro laakiin saciid maadaama uu cumar qaraabo la yahay saciid wuu ka reebay lixdii kalu ku kaaftoomay isagoo markaa waxa weeye qoyskiisa uga fogeeyey arrinka ayuu cumar ka reebay saciid ayuu ka reebay lixdii kale ayaa ahlu shuura noqday khaasamatu arwa bintu aws waxaa dhul ku qabsatay oo la dooday gabadhii la odhan jiray arwa bintu aws la odhan jiray waxay u gar sheegatay ilaa marwaana bni lxakam ninkii la odhan jiray marwaan ibnuxakam oo markaa madiine mas-uul ka ahaa ayay markaa eh, u gar sheegatay oo u dacwo tagtay wadacat annahu akhada shayan min ardiha oo waxay sheegatay annahu saciid ibnu zayd akhada inuu qaatay shay-an wax min ardiha dhulkeeda ka mida inuu qaatay oo dhulkii qayb ay leedahay inuu ka qaatay oo ka dulmiyey saciid saasay sheegatay fa qaala saciidun saciid baa wuxuu yidhi ana kuntu aakhudu min ardiha shayan bacda aladii samictu min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ana kuntu ay ana kuntu anigu miyaan ahay mid ka qaadanaya aakhudu min ardiha dhulkeeda mid ka qaadanaya shay-an wax bacda aladii samictu ay bacda aladii samictuhu kii aan ka maqlay dabadii min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxaan ka maqlay dabadeed miyaan wax ka mida dhulkeeda ka qaadan karaa yacni marba haddaa rasuulku sala allahu alay wasalam waciid iyo goodi ii sheegay cidda dhul dulmi ku qaadata dee inaan markaa wax dhulkeeda ka mida qaata ma suuragala qaala wuxuu yidhi marwaan ibnu ibnuxakam maada samicta min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam oo maxaad ka maqashay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaal odhanayo man akhada shibran min alardi dulman man akhada ku kastoo qaata shibran taako min alardi dhulka ka mida dulman yacnii xaaluu daalim yahay qaata ama lidulmin dulmi daraaddii u qaata duwiqahu waa lagu duuduubaa isaga ilaa sabci aradiin ilaa toddoba dhul baa lagu duuduubaa bimacnaa dhulkaas ilaa toddobada dhul ayaa markaysa markaa lagu duuduubaya oo qoorta loo gelinayo faqaala lahu marwaan wuxuu ku yidhi marwaan laa as'aluka bayinatan bacda haada ku weydiin maayo wax caddayna intaa dabadeed yacnii caddaynku u kelifi maayo marba haddaad sheegtay waciidkaa inaad nebiga ka maqashay calayhi salaatu wasalaam oo dee markaysaga ma yeelaysid caynkaas faqaala saciidun saciid wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow in kaanat kaadibatan hadday tahay mid beena waasad ah oo been sheegaysa fa acmi basarahaa indhaheeda ilaahay ow tir yaa oo waxaweeye markaa indho tiro mid indhala ka yeel waqtulhaa ilaahay ow dil fii ardihaa dhulkeeda gudihiisana ilaahay ow ku dil hadday been sheegayso qaala famaa maatat xataa dahaba basaruhaa may dhiman buu yidhi raawigii famaa maatat may dhiman xataa dahaba ilaa uu tegey basaruhaa araggeedu ilaa uu tegey may dhiman wa baynamaa hiya tamshi wakhti gudihiisoo iyadu tamshi ay soconayso fii ardihaa dhulkeeda gudihiisa ay soconayso id waqacat waaba oo ku dhacday bayna iyo baynamaa marka id ay daba dhacdo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaaheen macna alfujaa'iya loo fasiraa haddii kale fujaa'iya looma fasiro laakiin markaas culammada qaar baa saagiyey id waqacat waaba yadii oo ku dhacday fii xufratin god e, ku dhacday god dhulkii ka mida ayay ku dhacday fa maatat dabeedna way dhimatay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo muslim usugnaatay sugnaatay waxaa ku sugnayd can maxamed ibni zayd ibni cabdillaahi bni cumara bimacnaah isagoo ka soo wariyey maxamed ibnu zayd ibni cabdillaahi bni cumar raawiga la yidhaahdo ee taabiciga ah isagoo ka soo wariyey bimacnaahu sidan si la macnaa wa annahu ra'aaha iyo inuu arkay gabadhaas camyaa'a xaalay indhala'dahay inuu arkay oo taltamisu yacni markaa raadinaysa oo yacni markaa doonaysa aljudra gidaarada gidaarada inay raacday doonaysaa ay qaqabsato si ay u gaadho halkay doonaysa way dhabeesha taquulu waxay odhan jirtay waagii dambe asaabatnii dacwatu saciid waxa igu dhacdo i haleeshay habaarkii saciid baa i haleelay saasay odhan jirtay wa annahaa marat wuxuu kaloo sheegay annahuda horay ku cadfan tahay wa annahaa marat iyo inay soo martuu sheegay yani maxamed ibnu zayd baa sheegaya calaa bi'rin ceel bay soo martay fi daari guriga gudihiisa ku sugan yani meeshay degganayd ku sugan allatii daartaasoo khaasamatu fiiha ay ku qabsatay yacni saciid addaahir waxay u eg tahay inuu uga tegey oo wixii ay sheegatayba uu dhaafay ya marka ceel bay soo martay e, fi daari daarta gudaheeda ku sugan allatii daartaasoo khaasamatu fiiha ay ku qabsatay oo kula dooday kula garnaqsatay saciid fa waqacat fiiha ceelkii bay ku dhacday fa kaanat qabraha xabaasheedii bay noqotay sidii bay ku dhimatay baabka aynu joognaa waa karaamat lwliyaa weeye waa karaamaat lwliyaa baabka ku saabsan weeye halkanna waxaa ku sugan xadiidkan in saciid ibnu zayd ibnu camr ibni nufayl la masabiday waa fudaladii saxaabadu ka mid yahay waa min alcasharati almubashariina biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey saxaabada nebiga ugu fadliga badnaa ayuu ka mid yahay haddana maca daalik dadka qaarkood baa markaa masabido qofkaa dumari way masabiday dhul aynay lahayna uu isagu leeyahayna waa ku qabsatay ya waana masabiday isaguna wuxuu markaa sameeyey inuu markaa habaaray laakiin uu ku xidhay shardi inay been sheegayso allaahuma in kaanat kaadibatan faacmi acmi basaraha waqtulha fii ardiha muu itlaaqinoo muu odhan isagaan sharti ku xidhin yaa ilaahay u tirid yani arladeena ku dil iskama odhan si itlaaqa ee shardiga ku xidhay waa maxay allaahumma in kaanat kaadiba ilaahu hadday been sheegayso oo waxa ay sheegaysaa aanu jirin marka aargoosibu markan u habaaray indhaheeda markaysa markaa n beelsii oo mid indhoolaa ka yeel dhulkeedana ku dil sidiiba habaarka ugu dhacay dhulkiina uga tegey sidiiba habaarka ugu dhaco akhiiran markii dambe waa indho beesh maaha isla markiiba markaysaa indhuhu inay dam yidhaahdeen yani markii mar dambay markaa indhabeeshay akhiiran markii dambena waxay ku dhimatay dhulka laftiisa waqtulhaa fii ardiha ceel bay ku dhacday dhulka ka mida sidii bayna ku dhimatay markaa ducadiisii in la aqbalay baa laga qaadanaya iyaduna waaba qiratayba asaabatnii dacwatu saciid waa ictiraaf habaarkii saciid baa i haleelay taasina waxay ka dhigan tahay macnaheedu inay tahay markaysaa been baan sheegayey waayo habaarka saciid wuxuu ku gaar ahaa hadday been sheegayso haddaynay been sheegayn maba habaarinba maba habaarinba marka waxaa laga qaadanaya inay karaamaadku awliyaa tahay ay ka mid tahay ducadaa loo aqbala saas inay noqonayso ayaa marka laga qaadanaya xadiiska kun iyo shan boqol iyo shan iyo toban wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal lama xadarat uxudun uxud markay soo xaadirtay bimacnaa uxud timi ghaswadii uxud markay dhacaysa weeye oo markay dhici doonto ay ku dhowaato inay soo xaadirto bimacnaa ghaswadaa loo jeedaa uxudun bimacnaa ghaswatu uxudin min baabi xadfi lmudaaf dacaanii abii waxaa ii yeedhay buu yidhi haddaan jaabir ahay aabbahay baa ii yeedhay min alleyli goor habeenkii ka mida ayuu ii yeedhay marka berri oo kale subaxnimada ayay ghaswatu uxud doontaa goortuu yeedhayaana waa habeenkii ka horreeyey waxaa laga yaabaa saq dhexa inay ahayd fa qaala wuxuu uhi maa uraanii ilaa maqtuulan fii awali man yuqtalu min asxaabi annabiy sala allahu aleyh wasalam maa uraanii isuma malaynayo hamsadaa godan waxay sheegaysaa male maa uraanii isu malayn maayo anigu ilaa maqtuulan mid la dilaayo inaan ahay mooyaane wax kale isu malayn maayo fii awali man yuqtalu cid la dilayo ciddii ugu horreysay fariiqa ugu horreeya gudahooda in laygu dilaayo aan ka mid ahay mooye wax kale isu malayn maayo oo min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam kaa la dilayaa xaaluu saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ka mid yahay bimacnaa asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam berri dadka la dili doonee gaaladu dili doonto kuwa ugu horreeya inaan ka mid ahay baan isu malaynayaa wa innii laa atruku bacdii acaza calaya mink wuxuu uhi wa innii anigu laa atruku ka tegi maayo bacdii yacni ay bacda wafaatii markaan dhinto dabadeed acaza calaya mink cid agtayda kaga sharaf badan adiga ya oo sharafta aan ku hayo ee bimacnaa agtayda aad ku qaalisan tahay ee sharaf agtayda aad ku leedahay ciday ka badan tahay adiga garan maaya buuri hayra nafsi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam marka nafta rasuulka laga reebo yani cidda agtayda ugu qaalisan een adduunyadan kaga tegaya waa rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulka dabadiina waa adiga wa inna calaya daynan korkayga waxaa ku sugan dayn fara badan ba ku sugan tanwiintu waa litaksiir ay daynan kaiiran faqdi daynkayga gud oo iga bixi daynka daynkiibuu ka warwarayaa wastawsi biakhawaatika khayra wastawsi dardaarankayga aqbal biakhawaatika walaalaha aan ku dardaarmayo hablaha a walaalaha tihiin aan ku dardaarmayo khayran khayr aan kugu dardaarmayo dardaarankaana aqbal ay wasiyatii biakhawaatika khayra wejiga fiicani waa saas oo khayr yaga u dardaaran in loo fasiro culammadu uma badiyaan waxay u badiyaan in laga tilmaamayo dardaarankaa kugu dardaarmayo aqbal fa asbaxnaa waa waa bariisannay buu yidhi jaabir baa odhanaya fa kaana awala qatiil wuxuu noqday ciddii ugu horraysee la dilo ayuu noqday buuri qofkii ugu horreeyee la dilee gaaladu ay dilaan ayaa aabbahay noqday buuri wa dafantu macahu aakhara fii qabri wa dafantu waa aasay markii goobtii dhammaatay dagaalkii dhammaaday macahu isaga la jirkiisa waxaan la aasay aakhara shakhsi kalaan la aasay ay shakhsan aakhara fii qabri xabaashiisii gudaheeda ayaan qof kale la geliyo yacni maadaama dadka la laayay ay fara badnaayeenoo toddobaatan ay ahaayeen asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida ya waxay noqotay labalaba iyo saddex saddex in loo aaso isku xabaal la geliyo labadii iyo saddexdiiba marka isaga nin kalea lala geliyey marka isagii nin kalan ku wada aasay buu yihi xabaash uma lam taib intaa dabadeed kumay samaanoo kumay wanaagsanaan nafsii naftaydu an atrukahu inaan u daayo kaga tago maca aakhara shakhsi kale isagoo weheliyo inaan sidaa kaga tago u daayo naftaydu kuma raalli noqon oo kuma wanaagsanaan kuma samaan yacnii gocashaa marka ay gu jirtay marka maad ka ku aas faistakhrajtuhu waan ka soo saaray xabaashii bacda sittati ashhur lix bilood dabadeed baan xabaashii ka soo saaray buui faidaa huwa ka yowmi wadactuhu waaba isagii oo maalintii xabaasha aan dhigay oo kale sidiisii ah oo aan isbeddelin ma fuurin jidhkiisii ma googo'in yaa waxaad mooddaa dhowaan inuu dhintay hayra udunihi dhegtiisaa marka laga reebo wax yar inay markaa dhegtiisaa ku sugan yihiinoo isbeddel ah laakiin jidhkiisa kale wax alla wax isbeddela ma lahayn fa jacaltuhu fii qabrin calaa xida waxaan ka yeelay mid xabaal ku sugan gaarnimadiisa ugu sugan calaa xida waxaweye waa kelinimadiisa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskan sheikhu wuxuu u soo deliishaday karaamaat alawliyaa kow waxa uu u deliil yahay ou ka deliishanayaa niyadiisa lagu riday cidda ugu horraysee la dilo isagu inuu noqonayo xataa waxaweye wakhtiga la dilaayo xadiday oo ku saabsan inuu u malaynaayo cidda ugu horraysee la dilaba inuu noqonaya sidii mayna u dhacday marka arrinka caynkaasee uu sidaa sheegay ee uu yidhi saasaan u malaynayaa waa nooc ilhaama oo qalbigiisa lagu riday weeye taasina waxay ka mid tahay ashyaadaas karaamaadkii bay gelaysa waxaa kaloo ka mid a ah, inaanu isbedelin ee waxa weeye jidhkiisii loo ilaaliyey oo ciddu ayna cunin oo aanu fuurin oo aanu googo'in oo lix bilood dabadeed isagoo sidii ah in la arkay qisadan iyo qisooyin la mid ay ka qaateen culammada qaarkood markay odhanayaan shuhadada ciiddu ma cunto nebiyada inayna ciiddu cunin xadiis baa ku soo arooray ina allaha xarama cala alardi an ta'kula ajsaada alambiyaa laakiin shuhadada xadiis marfuuco ku soo arooray ma hayno laakiin aasaar saxaabada oo la soo wariyey saxaabadii uxud lagu dilay in bacda mudda markaysaga la arkay iyagoo sidoodii ah qisadanna waa ka mid waxay kaloo soo raraan saxaabadii uxud lagu dilay qaar kaloo ka mida in daadad soo saareen dabeedna markaysa markaa laga soo saaray meeshii si loo aaso jirkoodii wax alla wax isbeddela ma lahayn sanawaad badan baana u dhexaysay wakhtigaa iyo wakhtigii la aasay sanawaad fara badan baa udhexeeyey waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii geeridu fara badan tahay ama cidda la dilaya ay badan tahay ama dadka la laayay ay badan yihiin xaaladda noocaasa in xabaashii aksara min shaksin shakhsi qura wax ka badan in la gelin karo xabaash waana sida uxud markaa la sameeyey khaswatu uxud amar nebi baana lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo waxa xoogaa cusri ku jira in qof walba xabaal gaara loo qodo markaasaa dabeed markaysa markaa xabaashii labalaba iyo saddex saddex loo gelinayay saasaa loo gelinaya waxaanu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam in la hormariyo akarahum yani ka ugu badan qur'aanka qur'aanka markaas siduu u qaatay ee u bartay ka marka waxa weeye usii yani markaa xifdi badan qur'aanka in la hormariyo xabaasha la horraangeliyo waxaa kaloo laga qaadanayaa deynku inuu culus yahay oo deynka laga warwaro haddii uu markaa qofku yani markaa oo geeri iyo markaysa markaa uu danni markaysa kusoo kordhay hadduu jirana yacni mala uu markaa u badinayo inuu ama xanuunsanayo ama wax la mida ama meel makhuufa u baxayo yacni xaalaadka noocaasna inuu ku dardaarmo xuquuqda lagu leeyahay taasna waa laga qaadanaya xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can anasin radi allahu canhu ana rajulayni min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam kharajaa min cindi nabiyi sala allahu aleyh wasalam fii leylati mudlima anas wuxuu sheegay in laba nin oo min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam ka mida ah asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam kharajaa way baxeen min cindi nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga agtiisay ka baxeen fii leylatin mudlima habeen madow bay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ka baxeen wa macahumaa mitlulmisbaaxayni bayna aydiihima waxaa la jirkooda ahaaday milumisbaaxayni laba laydh oo kale wax la mid mida ah, bayna aydiihima oo gacmahooda ka horaysa yacnii hortooda laba laydh baa iftiimayey ay ku soconayaan habeenkuna waa mugdi yacni aad u madow falamma iftaraqaa markay kala tageen oo ay kala leexdeen oo mid waliba dee uu gurigiisii ku leexday saara maca kulli waaxidin minhumaa waaxidun waxaa noqday mid kasta la jirkiisa oo labadoodii ka mida waaxidun ay misbaaxun waaxidun laydh keliya markaa la jirkiisa ahaaday xataa ataa ahlahu ilaa ehelkiisii uu u tegey oo gurigiisii u gaadhay ayaa laydhkaasi u baxayey oo uu markaa ku soconayey rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey min turuqin dariiqyo kala duwan buu ka soo wariyey wa fii bacdihaa turuqda qaarkood waxaa ku sugnaa ana rajulayni labada nin usayd bnu xudayrin wa cabaad bnu bishrin radia allahu canhuma inay ahaayeen usayd ibnu xudayr iyo cabaad ibnu bishrin labadaa inay ahaayeen marka habeenkaa madow laydhkaa loo siraaday ku soconayeen waxay noqonaysaa karaamay noqonaysaa waxay ka mid tahay min karaamaati alawliyaa bay ka mid tahay taasay ka mid tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu